الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين halkani waxaan ka bilaabaynaa kitaabka loo yaqaano laamiyat اlafcaal uu iska leeyahay moxamed binu cabdillaahi bnu malik aljayaaniy alondolosiyi raxmat ullaahi calayh iskaga hadlay afcaasha tasriifinteeda iyo asmaada qaar ka mid ee tasriifinteeda in badan oo muhima insha allahu tacaala kitaabkan haddii u dhammaadana waxaan ku xijisiin doonaa alfiyatu bnu malik waxaa iclaaman ogeysiinaya alfiyada waxaan u rari doonnaa sigiska saayidka masidu abi sigis insha allah ilaa xad xagga duubitaan ahaanna waa kaga yarar ka habaysan yahay waana magaalada dhexdeedii bartankeedii weeye marka taa waa lagu talagelaya kanse intaan ku akrinaynaa in sha allahu tacaala alxamdu lilaahi laa abغii bihi badla xamda yuballiqu min ridwaanihi اlأmla uma الصalaaةu calى khayr اlwarى waclى saadaatina aalihi wasaxbihi اlfudla وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل فالضم من فعل لزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من wajhaani fiihi min ixsin mac wagiirta waaxir tancin baa iista ya istawlih ya biswehila wa afrid ilkasra fiima min wariid walwali waricta wamiqta mac wafiqta xula wahiqta mac wariyalmuxuxwiha waadim kasran licayni mudaaricin yeli facala idalwaawi faaan awilyaa caynan aw ka ataa kadalmudaacafu laaziman kaxannaala alxamdu ammaan lilaahi alluu u sugnaaday laa abqii bihi badalan musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu doonayaa inuu ka sheekeeyo tasriifu alafcaali waalasmaa afcaasha iyo asmaada sida loo tasriifiyo waxaan ka hormarinaynaa awalan wa qabla kulli shay in lafdiga sarfun macnihiisa muxuu yahay aaniyan <clears throat> sarfiga mawduuca uu ka hadlayaa muxuu yahay aalian faa'iidadiisu maxay tahay saddex arrimood weeye waa saddexda ugu muhiimsan lafdigaa sarfun ama tasriifun oo sarrafa masterkeedii ah macno ahaan laba macnaa loo isticmaalaa luqa iyo isطilaax luqa ahaan waxbaa baa loo aqooni jirayoo carabtii ee luqada laga soo gaaray sarfi ama tasriif waxbay u yaqaaneen isilaaxa sarfiyiintana qolyahan baabkan ka shaqeeya sarfiyiinta culamaau sarfina waxbay u yaqaanaan luqa ahaan sarfi waxaa la dhihi jiray dhowr macnaa loo isticmaalaa waxaa ka mida ah uguna muhiimsan altaxwiilu waataghyiiru in wax la bedelo la wareejiyo iyo in wax la bedelo yaa sarfi la yidhaahdaa qur-aankana wuu isticmaalay wakadalika nusarifu alaayaati nusarifu bimacnaa nuxawilu waan wareejinaynaa waa bebedelay ama nuqayir waa u bebedelaynaa kolba nooc baan uga dhigay waayahay iyo wa tasriif alriyaaxi waasaxaabi almusahari tasriif alriyaaxi dabeelaha leexleexintooda gedgedintooda waa xagga isilaaxa waxaan u xagga luqada isilaaxa ayaa ku yimid sarfi waxaa loo yaqaanaa cilmun yucrafu bihi siyaqu abniyati alkelimati alcarabiya waa cilmi lagu baranayo kelimada carabiga ah dhismaheeda waxa uu yahay iyo dhismaha xaalooyinka ay leeyihiin oon icraab iyo bina midna aan ahayn cilmun yucrafu bihi siyaqu abniyati اlkelimati اlcarabiyati wa axwaaliha wa axwaaliha gayri اlicraabi wاlbinaa'i kelimada carabiyada ah dhismaheeda cilmi lagu baranayo iyo dhismaha xaalooyinka uu leeyahay oon icraab iyo bina ahayn waayahay ee kelimada carabiyada ah binyadeeda ama binaheeda waxaa la yidhaahdaa binaaulkelimati waxay u yaqaanaan kelimada qaabka ay u suuraysan tahay xuruufta ay ka kooban tahay xuruuftaa sida ay u kala tartiibsan tahay qaabka ay xuruuftaa u xarakaysan tahay kaasay binyo u yaqaanaan miihaal farixa xuruuf saddex xaraf ayay ka kooban tahay waana kala tartiibsan yihiinoo fa baa u horaysaa ra baa ku xigtaa xa baa u dambaysa saddexdaa xaraf qaabkay u xarakaysan yihiin laba fadxa iyo kasro u dhaxeeya wey kaasaa binya loo yaqaana waa qaabka kelimada ay u taallo u qoran tahay waayahay iyo qaabkaasi axwaasha uu leeyahay xaalooyinka uu leeyahay xaalooyinka waxaa ka mid ah qaabkan kelimada ay u suuraysan tahay xuruuftan ay ka kooban tahay wada asal inay tahay iyo xuruuf ziyaade inay ku jirto xuruuftaas ziyaadada maxaa lagu garanayaa xaggayse dhacday oo gashaa maxay faa'iidaa maxay faa'iidaysaa kelimadaa haddii xarafkaa laga gooyo isbedelada ku dhacaya maxay yihiin waxyaabahaasi axwaasha laga hadlayana taa weeye waxaa yimi kaasi wuxuu ahaa sarfi ama tasriif macnaha xagga isdilaaxa iyo xagga luqada loo yaqaano labaad mawduuca uu ka hadlayo sarfi xaggee ka hadla waxaan ognahay kelimooyinka carabiga ah waa saddex kelimo ismi iyo ficli iyo xaraf xarafka labuu u qaybsamaa xarfulmacaani iyo xuruufulhijaa'i ismigana labuu u qaybsamaa ismun shabiihun bilxarfi hayru mutabakin baa loo yaqaan iyo ismun salima min shabahi اlxarfi mucrab baa loo yaqaan ficligana labuu u qaybsamaayo ficli jaamida iyo ficli mutasarifa afartaas saddexdaa kelima oo midkiiba laba ay ka imaana lix bay noqonayaan sarfiga mowduuca iyo meesha uu ka hadlayaa xarafoo dhan kama hadlo xaraf labadiisa qayb hadduu xarfulhijaa'i yahay iyo hadduu xarfulmacaani yahay midnaba sarfi kama hadlo shaqana kuma leh waxaa ku yimi ismigii iyo ficligii ismiga xaraf haddii uu shabaho waa ismiga mabniga ah isna sarfi kama hadlo shaqo kumale waxaa la tasriifiyaa waa ismi mucraba ismi marka laga hadlayo ee ismi mabni ah sarfi shaqa kuma leh ficli baa kuu yimi ficli xaraf shabahay asna kama hadlo sarfi oo ficliga xaraf shabahay muxuu yahay waa ficliga jaamidka ah ficli haddii uu jaamid yahay isna sarfi kama hadlo ka waxa uu ka hadlayaa sarfi waa ficli mutasarifa iyo ismi mucraba labadaa keli ayuu ka hadlaa xarfun wa min asarfi beri wamaa siwaahumaa bitasriifin xari alfiyatu bnu maalik ayaan ku mari doonnaa in allahu tacaala xaraf iyo xaraf waxa shabaho sarfi beri bay ka yihiin xaraf garanay xaraf waxaa shabahaa waa ismi mabni ah iyo ficli jaamid labadaasi xaraf bay shabahaan sarfi shaqo kuma leh labadaas iyo xaraf waxa ka soo harayna wamaa siwaahumaa bitasriifin xari labadaa wixii aan ahayna in la tasriifiyay ku habboon yihiin oo xaq u leeyihiin waa garanay marka waxaan fahanay sarfiga mawduuca uu ka hadlayaa waa ficli mutasarifa iyo ismi mucraba labadaasuu ka hadlaa ismi mushtaqa in la yidhaahdo ma ficna waayo masder buu ka hadlayaa masderna mushtaq maahe waa mushtaqun minhu ismi jaamiduu ka hadlayaayoo qaabka loo taniyeynayo ama loo jamcinayuu ka hadlaa hee ismiga jaamidkeena mushtaq ma ahan ee waxaa fiican in la yidhaahdo ismi mabni ah kama hadlo ee ismiga mucrabkuu ka hadlaa iyo ficli mutasarifa mowduuca uu ka hadlayaana waa halkaa waxaa ku yimi faa'iidada sarfi uu leeyahay faa'iidadiisu waa faa'iida jaliila khata kelimadan carabiga iyo macnaheeda iyo meeshii ay ka timid lagu gefi lahaa ayaa la iska ilaalinayaa kelimadan macnaheedii asalka ahaa in la fahmo ziyaada haddii ay wadato iyo haddaayan wadanin mid walba macnaha uu faa'iideynaya la fahmo kelimadan tasarufaadkeeda iyo gedgedoonka ku imaanayo isbeddelka xagga macnaha ku dhacayo in la fahmo faa'iidada sarfiga uu leeyahay weeye saddexdaa arrimood ayaa ugu muhiimsan waxyaaba kaloo laga hadlaana way jiraan alxamdu lilaahi alxamdu ammaan lilaahi alluu u sugnaaday laa abqii anigu dalbi maayo dooni maayo bihi bisababihi xamdigaa sababkii ku dooni maayo bedelan ciwad wax liga siiya ma doonayo xamdan axmadu waan mahadini rabbi xamdan mahadin ayaan mahadini xamdiga oo yuballiqu gaarsiinaya ruuxa ku mahadiyo min ridwaanihi ilaah raadi ahaanshihiisa xaal uu ka mid yahay alamala yadadiilada iyo danta la leeyahay gaarsiinayo yacnii wuxuu leeyahay allah ayaan ku mahadini waan ammaanayaa sifooyinkiisa jaliilka ahee waaweynee uu leeyaan ku sheegayaa markaa ilaah aan ku mahadinayo waxa lagugu siiyo ismalihi waxa lagugu siiyo ismalihida wuxuu u jeedaa ciwad adduunya kuma raadinayo oo maanta ilaah baad ku mahadisayee shahal lagaa bixiyo oo ruux muslim weeyaane ilaah buu ku mahadinayaaye qadada ha lagaa bixiyo taa iguma jirto sidaasuu ujeedaa ee ciwad ama bedel aakhara waa ku raadinayaa taas waxaan alla ugu mahadinayaaba bedel aakharaan ku raadinayaayo xamda yuballiqu min ridwaanihi اlamala danta iyo qasadka aan leeyahay ee rabbi raadinimadiisaba ay ka mid tahay taasaan ku raadinayaa sidaa ayuu u jeedaa cibaadada rasmigaena waa sida taa waxaa khata oo khilaafsan in la yidhaahdo ilaah baan caabudayaa waxbana kama doonayo ilaah waa caabudaya oo maxaad u caabudi hee cibaadadu mustaxiq anugu addoon baan nahay isna sayidkii ilaahaa weeye cibaadada mustaxiq buu ku yahay sidaa darteedaan u caabudiya waxbana kama raba kamana baqayo baail weeye wax jirana maaha taasi waana wasaawisu shayaaطiin weeye waayo ilaah wax caabudoo bani aadam ee ambiyada ugu sarraysa cid ka sarraysa lama arko ambiyada cid cibaado rabbi ka taqaano iyo sababka alla loo caabudaya ka taqaana lama arko ilaa suuratu ambiya wuxuu kaga soo sheekeeyey ambiye fara badan weliba ambiyadii waaweyneeda ayuu ka soo sheekeeyey markuu soo sheekeeyey qisooyinkoodii uu soo dhammeeyey kadib ayaa ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yadcuunanaa raqaban warahaban yadcuunanaa ambiyadaasi waxay annaga noo baryayeenoo noo caabudayeen raqaban wax bay naga rabeen warahaban wayna naga baqayeen habsi ay naga cabsanayaan iyo rajeen ayna rajaynayaanoo wax ay naga doonayaan ay noo caabudayeene iska caabud wax la yidhaahda ma jirin musanifkana sidaa ayuu ku wadaayo qarad adduunya xamdiga kuma doonaye waxaan ku doonayaa qarad aakharo ilaahna waa ka baqayaayoo ciqaabtiisa inaan kaga badbaadaan doonayaa waxna waan ka rajaynayaayoo ridihiisa iyo raxmaddiisa janno inaan helo ayaan doonayaa sidaa ayuu u jeedaa taas sidaa u fahan alxamdu lilaahi mahad allah iska leh laa abqii jublada inaan la xaalayninee mustanafo laga dhigaa fiican waayo haddii la xaalayo oo muxuu ahaa wuxuu noqonayaa xamdiga in qaydan yahay kuna qaydan yahay xaalatu ilaah wuxuu mahadsan yahay ee mahad uu leeyahay marka aanan xamdigiisa ciwad ku doonaynin haddii aan ku doonayo ma mahadsana miya ilaa xaaladu waxaa la yidhahdaa alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi xaaladu wafigeedana tilmaan ayay u tahay caamilkana way xiriyo way qeydi ilaaqibay ka xiri haddii alxamdu lilaahi la yidhaahdo xamdiga waa ilaaqan yahay mahad allah iska leh wakti walbuu leeyahay khalaas adduunya iyo aakharu ku leeyahay haddii lagu mahadiyo iyo haddaan lagu mahadin labadaba rabbi waa mahadsan yahay haddiise laa abqii xaalo laga dhigo wuxuu noqonayaa markaanan anigu waxba ka doonaynin xamdigan aanan ciwad adduunya ku doonaynin markaasuu rabbi mahadsan yahay macnahaasina macno fiican maaha sidaa darteeda in jumlada mustanafo laga dhigaa fiican alxamdu mahad lilaahi alluu u sugnaaday laa abqii anigu dalbi maayo dooni maayo bihi bisababihi xamdigaa sababkii kuma doonayo bedelan bedel iyo ciwad kuma doonayo sidaasi waa sax waxaa kaloo bannaan bihiida allaahu in loo celiyo oo la yidhaahdo laa abqii anigu dooni maayo bedelan bedel iyo in la iigu bedelo bihi alle allaahu cidaan ahayn in ilaah laiiga dhigo ma rabo laakiin macnaha horaa ka waadixsan xamdan masder caamilkiisa xadfan yahay weeye alxamduda masderka ah xamdada in lagu nasbiyo masdernimo loogu nasbiyo waxaa diidayaa awalan masderka macmuulkiisa lagama fasliyo anagii qadriga kusoo marray inkastoo shardigaasi shardi mutafaqinba uusan ahayn laakiin jumhuuru naxwiyiin sidaa ayay qabaan oo masderka macmuulkii lagama faslin karo aaniyan masderka masxuubu alla camalfalkiisa aad u yar isna waa ku marnay qadriga oo masderka laba qeyb saddex qeyb ayuu u qeybsamayey mudaaf inuu yahay iyo mujarad inuu yahay masxuubu al masxuubu al marka uu yahay camalfal ahaan simaaca waa ku yaryahay qiyaaskana waa ku liitaayoo daciif buu ahaa marka inaan la camal siinin ee caamil maxduufe lagu nasbiyaa fiicanoo la yidhaahdo axmaduhu allaan ku mahadini axmaduhu xamdan mahadin xamdiga oo yuballiqu gaarsiinayo laba mafcuul buu yuballiqu qaadanayaa mafcuululawalkiibaa xadfan yuballiqu alxaamida ruuxa mahadinayo wuxuu gaarsiini min ridwaanihi ilaah raadi ahaanshihiisa xaal uu ka mid yahay alamaleya-da diilada iyo danta uleyuu gaarsiini uma asalaatu calaa khayri lwaraa wa calaa saadaatina aalihi wa saxbihi alfudalaa uma salaatu naxariis iyo khayr calaa khayri lwaraa makhluuqa axadkii ugu khayr badanaa dushii ahaato rasuulku u jeeda calayhi salaatu wasalaam wa calaa saadaatinaa qoladii noo fadliga badneed ee noogu sarraysay dushooda ha ahaado aalihi rasuulka aalkiisii ah iyo wa saxbihi asxaabtiisii alfudalaa fadliga lahaa ee xamdiga gadaashii waxaan ku sallinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aalu rasuul iyo asxaabuhu waayo in lagu salliyay munaasib ku yihiin darajada labaad ayay ku jiraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga soo tago uma salaatu naxariis calaa khayri lwaraa makhluuqa axadkii ugu khayr ka badnaa dushii ha ahaa wasfi rasuulka uu khaasa ayuu ku sheegay magiciisiina wuu ka kaaftoomay waayo khayrilwaraa rasuulka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa iskale wasigaasi wa calaa saadaatina qoladii ee madaxda noo ahayd sayid waxaa la yidhaahdaa meesha la joogo cidda u sarraysa cidda ugu fadliga badan ugu qiimaha badan ugu sharafta badanaa sayid la yidhaahdaa wacalaa saadaatinaa ciddii noo fiicnayd ee noogu fadli badnaydna dushooda ha ahaado salliga aalihi ka bedel rasuulka aalkii aalkii dushii ha ahaado ama ku bayaani aalihi rasuulka aalkii ah iyo wa asxaabtii asxaabtii alfudalaa fadliga lahaa jamcu faadilin walikariimin wabakhiilin fucala kala falficlu man yuxkim tasarufahu yaxuz min aluqati alabwaaba wاsubulaa wa bacdu xamdigaa iyo salligaa gadaashii falficlu ficliga man yuxkim ninka sugo tasarufahu ficliga gedgadoonkii yaxus wuxuu koobi min alluqati lugada xaggeeda wuxuu ka koobi alabwaaba irdaha laga galo iyo wasubula wadooyinka loo qaado ayuu koobi yacni wuxuu leeyahay salligaa iyo xamdigaa markii aan soo sheegnay kadib ficliga tasarufaadkiisa ruuxa barto ee abwaabta wuxuu baranayaa luqada iyo wadooyinka luqada loo qaado luqada iyo tasriifku waxay kala yihiin luqada kelimada macnaheeda inaad fahanto daraba macnaheeda muxuu yahay qaama macnaheeda muxuu yahay jalasa macnaheeda muxuu yahay zayd macnihii muxuu yahay luqa kaasaa la yidhahdaa kelimada mufradaadkeeda inaad barato tasriifkana waxa weeyaan kelimadani sida loo gedgediyo ficli haddii uu yahay ficligan maadigiisa sidee ahaa mudaarica sidee ku yimid amarka sidee ku yimid awsaafta siday ku timid kaasina tasriif baa la yidhaahdaa haddaba kelimada tasriifkeeda ruuxa barto oo wuxuu yaqaanaa ficliga maadigiisi wuu yaqaanaa qaabka loo mudaaraceeyuu yaqaanaa amarkiibuu yaqaanaa awsaaftiibuu yaqaanaa masderkiisuu yaqaanaa hee luqada abwaabteedii iyo waddooyinkii loo qaadi lahaa labadaba ruuxaasi waa ku fiican yahay oo wuu yaqaanaa keliya inuu sii kordhiyo oo luqada abwaabteeda irdihii looga geli lahaa iyo wadooyinkii loo qaadi lahaa labadaasi mar haddii la tusiyey inuu sii qaada u dhiman luqada abwaabteedu waa toddoba baab wadooyinka loo qaadaana waa waa sagaal wado khalaas kuwaa inuu qaado baa u dhiman oo waxaa la yidhahda yaxus min aluqati alabwaaba alabwaaba sabcata toddobadii baab toddobada baab waxaa weeye ficliga waxaa ka suuroobaa toddoba arrimood kow saxiix saalime inuu yahay mudaacaf inuu yahay mahmuus inuu yahay in mihaal inuu yahay ajwaf inuu yahay naaqis inuu yahay lafiif inuu yahay toddobadaa arrimood ayaa ficliga ka suurooba toddobadaas waa wada mari doonnaa insha allahu tacaala ficliga صaxiix saalime inuu yahay صaxiix waxaa la yidhaahdaa ficliga xarfulcillo kuma jiro xuruuftiisan usuusha ah xarfulcillo kuma jiro waa sida farixa iyo jalase iyo darabo iyo wixii la mid ah isla markaana mudaacaf ma aha oo laba xaraf oo isku jinsi ah ficliga kuma jiraan mahmuusna ma ahoo hamse kuma jirto ficligaa saxiix saalimaa loo yaqaana saxiix weeyo xarfulcillo kuma jiro saalim weeyaanoo mudaacafna ma aha hamzana kuma jirto mahmuus ma aha taa waa qayb qaybka labaad waa mudaacaf mudaacaf ficliga haddii uu ulaai yahay waxaa loo yaqaanaa caynta iyo laamta ayaa isku jinsi ah xarafka ugu dambeeya iyo xarafka dhexda ku jiraa isku jinsi ah sida radda oo kale asluhu radada laba daala u dambeeya mudaacafkaasaa la yidhaahda hadduu rubaaci yahayna ficliga xarafka ugu horeeya iyo xarafka u dambeeya kan ka horaa isku nooca xarafka labaad iyo xarafka ugu dambeeyaana waa isku nooc sida zalzala oo kale waa yahay mudaacafna kaasaa la yidhaahdaa mahmuus baa ku yimid ficliga xuruuftiisa xaraf ka mida hamze ah sida akala hamzu ka bilowday sa'ala hamza dhexda u taalla qara'a hamza u dambaysa mahmuus baa la yidhaahdaa kaasi waa qaybtii saddexaad afraad miaal ama aras miaal waxaa la yidhaahdaa ficliga xarfulcillaha fa'da uu ka yaallo awalulkelima ayuu xarfulcillaha yaallaa sida wacadda oo kale iyo yasara miaalna waa la yidhaahdaa sababka loogu bixiyey miaal muxuu yahay markiisaan ogaan doonnaa shanaad ficliga ajwaf inuu yahay caloosha ka jiran yahay xarfulcillaha dhexda ka yaalla sida qaalo iyo baaca ajwaf joofka laga hayaa loo wadaa joofka waa caloosha shanaad naaqis inuu yahay ficliga naaqis waxaa la yidhaahdaa ficliga xarafka ugu dambe lixaad waaye xarafka ugu dambeeyaa uu xarfulcillo yahay sida ramaa iyo wixii la mid a ah. toddobaad lafiif lafiifkaa laba u qaybsamaa lafiif horta fahan lafa wuu isku duuba wey aslulua wuu isku duubmay laba geedoo isku marmay oo kalea lafiif la yidhaahdaa xagga luqada wa jannaatin alfaafan isilaaxa naxwiyiinta lafiif waxay u yaqaanaan ficliga laba xarfulcillo ay ku jirto ficliga laba xarfulcillo ay ku jirto lafiifkaa laba u qaybsamaa marka lafiifun maqruunun iyo lafiifun mafruuqun labada xarfulcillo haddii ay u wada dambeeyaan oo xarafka dhexda yaallo iyo kan u dambeeya labadaasaa laba xarfulcillo isla ah khalaas lafiif maqruunaa la yidhaahdaa waa laba xarfulcillaa ku waday jiraa wayna isku xigaan sida nawaa oo kale nawaa iyo hawaa qawiya iyo lafiif mafruuqa lafiif mafruuq waxaa la yidhaahdaa xarfulcila laba xarfulcilla oo xarfu saxiixa uu dhexeeyo ficliga xarafka uu ka bilowdo iyo xarafka uu ku dhammaado labadaasaa laba xarfulcila ah xarfu saxiixna dhexduu u yaallaayo waa u dhexeeyaa sida wacaa oo kale iyo waqaa lafiif mafruuqa ah la yidhaahdaa kaasina toddobadaa baab ayuu ficliga u qaybsamaa abwaabtiisu waa toddobadaasi waa saxiix saalima ah, mudacaf mahmuus mihaal ajwaf naaqis iyo lafiif oo laba u qaybsamay abwaabtiisana wadooyinka loo qaadaana waa sagaal wado yacni tasriifaadka ka yimaadaa sagaalah waayo mushtaq iyo mushtaqu minhu marka horeba u qaybsamaya mushtaqun minhu waa masder iyo mushtaqa oo sideed noqonayo ficlun ismi faacil ismi mafcuul amhilaة اmubaalaqa sifa mushabaha ismu tafdiil labadii daraf darfulmakaan iyo darfuzamaan miimi ah hadduusan miimi ahayn de meel lagama keenin miimi marka uu yahay wey marka meel laga keenay iyo ismulahla sagaalkaana waxaa loo yaqaanaa asubulu tisca wadooyinkii sagaalka ahaa waa masdar oo mushtaqun minhu ah ficli ismi faacil ismi mafcuul amhilaة اmubaalaga صifa mushabaha ismu tafdiil darf مكان أما zamaanoo miimi ah اسم الآلة sagaalka sideed masderka laga keenay iyo masderkii laga yimid oo mushtaqu minhu ah subulka uu kuu sheegayana waa sagaalkaasi haddaba sagaalkaa waddo iyo toddobadaa baab ayaad haysaa ficliga tasarufkiisa haddii aad barato ilaa ficliga tasarufkiisaba waa intaa un ilaa ficliga marka uu tasarufayo awalan ficliga tasarufayo toddobadaa mid unbuu noqonaya waayahay marka uu tasarufaana tasarufkiisa masderkuu ka yimid inuu yahay iyo awsaaftii inay tahay iyo muxuu ahaa waxyaabahaasi aan sagaalka aan sheegnay midun inuu yahay waa intaasi marka waxaad taqaanaa mar haddii aad ficliga tasarufaadkiisii koobtay wadooyinkii toddobada abwaabtii toddobada ahayd iyo wadooyinkii sagaalkaa ayaa taqaanaa sida ayuu ujeedaa wabacdu intaa kadib falficlu ficliga man yuxkim ninka sugo wabacdu wowdaasi naa'ibatu naa'ib baa la yidhahdaa insha allah alifyadan ku mari doonnaa wabacdu intaa kadib falficlu ficliga man axadka yuxkim sugo tasarufahu ficliga gedgadoonkiisa ruuxa sugo yaxus wuxuu koobi min aluqati luqada xaggeeda wuxuu ka koobi alabwaaba irdaha laga galee toddobada ah iyo wasubula wadooyinka la raacee sagaalka ah intaasuu xifdinaya ayuu koobaya fahaaka nadman muxiiطan bilmuhimi waqad yaxwi tafaasiila man yastaxdiru اljumala fahaaka nin yahow qaado nadman tax qaado taxa oo muxiiطan koobay bilmuhimi muhim koobay waqad yaxwii waxaa koobaa atafaasiila arrimaha in la kala caddeeyo waxaa koobaa man ruuxii yastaxdiru urursada aljumala duuduubka ruuxii urursada yacni wuxuu leeyahay mar ficliga tasarufaadkiisa haddii aad ku barani abwaabtii toddobada ahayd iyo wadooyinkii sagaalka ahaa waxaan kuu taxayaa nadmi muhimka sarfiga koobayo nadmiga nadmi waxaan kuu koobayaa waxaan kuu nadminayaa sarfiga muhimkiisa wadooyinkaa toddobada abwaabtaa toddobada iyo wadooyinkaa sagaalka ah nadmi kuu soo ururinayo kuu jamcinayo ayaan kuu tirinayaaye nadmigaa qaadoniyahu waayahay nadmigani waxaan kuugu soo ururini inta muhimka ah ilaa sarfiga dhammaan ma aha waxa uu ka wada hadlay musanifka raxmatullaahi calayh tasriifka waxaa ka mid ee ah taniyada iyo jamaca iyo tadkiirinta iyo ta'niiinta iyo jaa jamcu taksiir iyo taskhiirin waxaasoo idin sarfi bay ka mid yihiin waxaa weliba sarfiga ka mid oo musanifka uusan sheegin alifyada aan ku mari doonno insha allahu tacaala baab la yidhaahdo xuruufta iyo sida loo siyaadiye iyo sida loo nusqamiyo iyo weliba baab muhim oo ibdaal la yidhaahdo xuruufta sida la isugu bedelo waxaasoo dhan uusan hadlin ee waxaan kuu soo ururiyey abwaabtii toddobada ahayd iyo wadooyinkii sagaalka ahaa intoodii muhimka ahayd ayaan kuusoo ururiyey oo intaa maxaad iigu soo ururisay tafaasiisha aad iigu sheegi weyday oo sarfiga iyo abwaabtiisii dabada aad uga mari weyday waxaan uga mari waayey waxaan doonayaa inta muhimka inaad barato sideedana muhimka ruuxii barto ayaa tafaasiisha baran karaya jumlooyinka iyo inta sokee duuduuban ee muhimka ah ruuxii barto ninkaasi tafaasiisha waa u gudbi karaya laakiin adigoon muhimkiiba baran ajrubiga adoo kugu adag yahay alfiyaan akhrisani iyo jamcu tagsiiran xifdini haddii aad tira ka waran ee maskaxdaada wareeri waad waalani markaa inta muhimkaa ah ayaan kuu sheegayaa si hadhow tafaasiisha ay kugu sahlanaato sida ayuu u jeedaa fahaaka ismulficlu amar weeye hada iyo alifta isku reeban ayaa ismuficlu amar ah kaafkana waa xarfulkhiaab oo daalika ismulishaaraha kaafkii ku jiray ayuu la mid yahay macnihiina bimacnaa khud kaafkaa dambe ee kaafulkhitaabka ah hamzaa loo bedeli karaa haddii la doono oo haa haaa in la yidhaahdaa bannaan jamc mudakare markuu yahayna haaum la yidhahdo haaum uqra'u kitaabiya oo kale fahaakan iyohow qaado nadman tax qaado nadmiga oo muxiiطan koobay bilmuhimi inta muhimka koobay waqad yaxwii waxaa koobaa atafaasiila hadallada in la kala tafsiiliyo waxaa koobaa ma ruuxii yastaxdiru uruursadoo kulmiya aljumala jumlooyinka ruuxii uruursado baabu abniyati اlficli اlmujaradi wa ficliga mujaradka iyo tasaariiftiisa baabkooda tasaariiftiisa ayuu u baab yahay yani wuxuu ku wadaa ficliga ayaa laba u qeybsamaa isbilowga hore labada ugu qeybsamaya waxa weeyaan ficliga masiidun fiihi inuu yahay iyo mujarad inuu yahay ficliga inuu masiid yahay ee xuruuf lagu ziyaadiyey iyo inaan waxba lagu ziyaadinin xuruuftiisa ay wada asal tahay labadaas u qaybsamo oo waxaa isweydiina ficliga xuruuftiisa inay wada asal tahay iyo inay ziyaado ku jirto maxaa lagu kala garana qaab lagu kala gartaa jira sideedaba <clears throat> waxaa jira kelimada cid kasta oo fanni ka shaqaysa fannigaasi fanni cilmi ah ha noqdo ama sanaaci ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo cid kasta oo fanni ku shaqa leh u goonni ayay leeyihiin mawaasiin iyo maqaayiis gaar ahaaneed bay leeyihiin waxyaaba ay wax ku qiyaasaan bay leeyihiin cid kasta oo shaqo hayso sarfiga culamaau sarfi waxay ka mid yihiin hee dadka wax ka shaqaynaya ama shaqo ama culuum yaqaano maqaayiis iyo waxay leeyihiin isdilaaxaad u goonni ah maqaayiistooda waxaa ka mid a ah, kelimada waxay u sameeyeen qaab loo jeegareeyo ama qaab loo wasno wasanna macnihii waxaa loo jeedaa kelimadan xuruufteeda iyo qaabta qaabka xuruuftaasi ay isu daba taallo iyo sida ay u xarakaysan yihiin qaabkii loo garan lahaa iyo wixii lagu garan lahaa ayay u sameeyeen waxay u doorteen kelimada inay ku wasnaan kelimada ismi iyo ficli midkay doontaa ha noqotee inay ku wasnaan fa iyo cayn iyo lam oo kelimada xarafka ugu hore fa inay ka cabiraan oy fa ku sheegaan xarafka dhexda yaallana cayn inay ka cabiraan xarafka ugu dambeeyaana laam inay ka cabiraan waa kelimada hadday saddex xaraf tahay saddex xaraf haddii ay ka badato afar xaraf ama shan xaraf ay noqoto shantaa xaraf iyo afartaa xarafna ay usuul tahay oo ziyaado ayaan ku jirin laamta inay soo celceliyaan oo ay ka dhigaan fa iyo cayn iyo laba laam ama fa iyo cayn iyo saddex laam sidaa ay shan kaga dhigaan marka ay wasinayaan waxayna sidaa ugu doorteen oo fa iyo cayn iyo laam ay ugu doorteen laba arrimood awalan marka la eego makhaarijta xuruufta saddex qayb ayaa loo qaybiyaa shafawi qaar oo bishimaha ka soo baxayo iyo qaar ee ka soo baxaya joofka iyo qaar u dhaxeeya saddexdaa qayb ayay noqdaan fa iyo cayn iyo laabna saddexdaa qayb ayay u qaybsan yihiin waayahay aaniya waxaa kaloo u doorteen fa iyo cayn iyo laab marka la isku rakibo facalay noqoni facalo macnaheedana wuu sameeye wey ficli kastoo la sameeya facala ku suuro yaa yaa yaa ku rumoobi wuu socday facala waaye wuu seexday facala waaye waxbuu cunay facala waaye waxbuu aqriyey facala weeye waxbuu garaacay facala weeye facala waxoo dhan bay u bataa khalaas labadaa arrimood ayay ugu doorteen fa'da iyo caynta iyo laamta waa yahay haddaba fa'da iyo caynta iyo laamta marka ayay usuusha ka cabiraan hadduu ulaai yahay alla sahli hadduu ulaai ka batay rubaaci ama khumaasi noqdaana ilaa ficliga rubaaci buu usuul ku gaari karaya ismigana khumaasi buu usuul ku gaari karayaa sida safarjal oo kale hadduu rubaaci ama eh, khumaasi yahay laamtay soo celceliyeen wa daacifi laama idaa aslun baqii karaa'i jacfarin waqaafi fustuqii asal hadduu kuu haro fa iyo cayn eh, bidimni ficlin qaabili usuula fii wasni markaad wasni ficlin xuruufta u wata ku qaabili fa iyo cayn iyo laam weeye bidimni ficlin qaabili اlusuula fii wasni wazaa'idun bilafdihi ktufi wadaacif laama idaa aslun baqi karaa'i jacfarin waqaafi fustuqi mar hadduu asal kale kuu sii haro laamta soo celceli oo miaal daxrajo wasan ayaa lagu yidhaha daxrajo waa afar xaraf faclala dheh laba laam soo celi safarjal wasanaa lagu yidhaha safarjal شhan xaraf waaye waana ismi hee waxaad ku wasni facallal ilaa saddexda laame isku xiga mid baa reebmayaa waa laisku idqaami marka facallal buu noqona waa yahay qaabka wax loo wasno waa sidaa oo sarfiyiinta ay wax wasnaan haddaba kelimada ay wasnayaan usuul haddii ay wada tahay ee ulaai ay tahay ama rubaaci ama khumaasi sidaa ayay u wasnayaan zaa'id hadduu ku jira ka waran zaa'id haddii uu ku jiro zaa'idka la qaybinayaa tikraaru xarfin asliyin inuu yahay iyo hayru tikraar inuu yahay iyaa loo qaybinay insha allahu tacaala masiidu fiihiga markaan gaarnaan ka hadli doonnaa laakiin muhimka waxa weeye kelimada waxay u qaybsantaa masiid iyo mujarad kelime xaraf zaa'ida uu ku jiro iyo kelime uusan ku jirin oo xaraf zaa'ide inuu ku jiro kelimadan maxaan ku garani waxaad ku garani toddoba arrimood ayaa lagu gartaa xaraf zaa'ida kelimada inuu ku jiro toddoba shay baa lagu gartaa toddobadaa labaa ugu muhiimsan labadaasi waa labada ibnu maaliga matniga alfiyada uu ku sheegay kow kan hore waxa weeyaan walxarfu in yalzam fa aslun waladii laa yalzamu zaa'idu milu taxtudi xarafka suquutuhu fii bacdi tasaariif ligayri cilatin tasriifiyatin ayaa lagu gartaa xarafka kelimadan inta ay gadgadoomi hadduu isagoo ka dhacay la arko oo kelimadii aan ku jirin isla markaa cila sarfiyoo xadaftayna ayaan jirin maa xudifa licilatin tasriifiyatin ka haabit waay cilo sarfiye ah wixii ay xadafto wax joogu la mid yahay oo wax xadfan laguma tirinayo miaal wacadda mudaaracee baa lagu yidhi yaciidu baa tire yaciidu wawgii awehe waa dhacay ee hadduu dhacay licilatin tasriifiyuu u dhacay liwuquuciha bayna caduwatiha waa arki doonaa cila sarfiyuu u dhacay wawgaasi ka haabit buu la mid yahay isagu oo wax maqan laguma tirinayo xarafka kelimada isagoo kelimada inta ay gedgadoomin mar ka maqan haddii la arko maqnidaa uu ka maqan yahayna cillo sarfiya ugama maqna oo cillo sarfiya uma xadfoona xarafkaasi zaa'id wey miiaal ixtadaa hamze iyo ta baa ku wada jira labadaba zaa'id wey waxaad ku garani xadiya iyadoo lahayaad arki oo ta'dii iyo hamsadii la xadfay xadiya cillo sarfiyana uma xadfoona waa yahay akrama hamsada ku jirtaa waa zaa'id maxaad ku garatay he asagoo karuma la leeyaho hamsadii laga xadfaa la arkay maa xudifa alcila waxaan u jeedaa suquuطuhu fii bacdi tasaariif ligayri cilatin tasriifiya ayaa lagu gartaa waa e, arin ama sabab lagu garto xarafka zaa'idka sabab labaadoo lagu gartoo muhima waxa weeyaan xuruufu ziyaadada inaad barato mawaadicda lagu ziyaadinayana aad barato xuruufta la ziyaadiyaa waa toban xaraf mawaadic iyo meelo gaar ahaaneydna waa lagu ziyaadiyaa de xarafka zaa'id noqonayo iyo meelaha zaa'id uu ku noqonayo waa inaad barataa naxwada markii aan soo wadnay baabu maa laa yansarif markii aan maraynay waxaan soo marray cilooyinka sarfiga manciya waxaa ka mid ah calamnimo iyo ziyaadatu alif wanuun markaasuu wuxuu ku miaaliyey cumaan cumaan alifta iyo nuuntan zaa'id waaye ee eh, cumaanoo nuuntan iyo aliftan ay ka maqantahy weligeenba ma ana aragaysa zaa'id weeye loo dhahay dee waxaa qaaciide ah nuun reer ay u dambayso alif reebanna ay ka horayso nuuntaasi waa zaa'id war kale ma jira wahaakada hamzu wamiimun sabaqa alaaata tasiiluha taxaqaq wanuunu fi laakhiri kalhamzi wa fii naxwi qadanfarin asaalatan kufi nuun reer u dambayso alif reebanna ay ka horayso khalaas zaa'id waaye war kale ma jiro aliftaa kuu timid faalifu akara min aslayni saaxaba zaa'idun bigayri mayni alif laba saddex asal iyo wax ka badan la joogo zaa'id weeye war kale ma jiro hee cumaan ceen iyo nuun ceen iyo ha iyo miimaan haynaa asal ah alifkan wuxuu la joogaa cayn iyo ha iyo miim wada asal soo maahna alifkan zaa'id waaye geedka go-an waay marka waa inaad barataa xuruuftii la siyaadinaya toban xarafoo sa'altumuuni ha lagu jamciyo iyo xuruufta mawaadicdii lagu siyaadinayay inaad barato labadaa arrimood ayaa xarafka zaa'idka lagu gartaa yani labadaas arrimooda ugu muhiimsan toddoba wej baa lagu gartaaye labadaa arrimood arrinka hore waxaa weeye suquuط اlxarfi fii bacdi tasaariif اlkelima ligayri cilatin tasriifiya iyo xuruufu ziyaadada inaad barato mawaadicda lagu ziyaadinaya iyo shuruudeediina aad barato labadaa arrimood ayaa muhiima ficliga xuruuftiisa haddii ay wada asli tahay ficligaa xuruuftiisa wada aslka asalka ay tahay abniyada uu ku yimaado iyo abniyadaasi sida loo tasriifiyo labada arimooduu doonayaa baabkan inuu kaga hadlo ficliga xuruuftiisa ay wada asalka tahay ee ziyaade ayaan ku jirin amniyadiisa wuu ka wada hadli laakiin sida loo tasriifiyo kama wada hadli rabo wa tasaariifihiida u baabaystay mudaariciisa keliya ujeeda yacnii ficliga xuruuftiisa ay wada asalka tahay heeb owsaantiisu waa meeqa wuu ka hadlay arrinkaasi tasaariiftiisase kama hadlayo oo tasaariiftas kama wada hadlayo mudaariciisa keli ayuu doonayaa inuu ka hadlo in sha allahu tacaala cashirka beri wabilahi towfiq sal allah wslam